بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo jirnay baabka ku saabsanaa bayaan اcila wma يجuuز an yucalala bihi wma laa يجuuز ayb shala waxaa noo dambeysay sheekhu fasl uu kaga hadlayay walaa budda fi raddi farci ilى اlأصl min cilati yujmacu biha baynahuma xoogaa tafaasiisheedaas meesha ugu horeysa yaa dadka qaarkood ka cabteen oo shiiraasu yihi fain kaana almuraadu bihada anahu laa yuxtaaju ilaa cilati muujibati lilxukmi yuqطcu bisixatiha kalcilal caqliyati falaa khilaafa fi hada taa macneed waxaa weeye hadalka ula jeeda tafaasiisha dambe labada dambe waa iska dhib yar yihiin oo kale waa dhib yar wax dhib kuma jir tanaa xoogaa dadku adkaatayo adkaantana waxaa keenaysaa macnaha meesha waxaa laga fahmayaa anahu laa yuxtaaju ilaa cilati muujibatin lilxukmi inaan cilo loo baahnayn marka haddaan cillo loo baahnayn macnaheed kalcilal caqliya macnaheed horta waa inaad fahamto cilal caqliya oo xadda lagu shabahayo oo mushabahu bihi laga dhigayo asal laga dhigayo uma ay baahnaa cillo iyo wax layskula xiro uma ay baahna tan macnaheedu marka waxaa weeye fain kaana muraadu bi hada annahu laa yuxtaaju ilaa cilatin macnaheed waxaa weeye markii hore hadalkii hore waxay daba socotaa min ahli lciraaq ay dhaheen yakfi fi lqiyaas qiyaaska waxaa ku filan tashbiihu farci farac inaad ku shabahdo bilasas inaad ku shabahdo bima yagliba calى الظani anahu milahu anahu farcu milahu ee mil asl u yahay fi xukm xukmu kala mid yahay tan marka hadda wuxuu uga jeedaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo maadaama nimankaasu ay dhaheen kalabatu dhanni ay shardisteen macnaheed wuxuu soo baxayaa midaanan loo baahnayn cilo oo muujiba lilxukmi ah waxay la macno noqotay cilal caqliya oo waxa weye labada shay si isugu eg yihiin iyo aada isku dhowey wax farqiyaho udhexeeya oo macnalaba maba jiraba mar haddii laba markaa shay isku mid ay noqdeen oo bimacnaa tusaalahaan haddii nebigu alayh sala slam uu nahiyey biyo raakida in lagu kaadso in lagu saxaroodana hee maxaa farqo u dhexeeya wax farquma dhexeeyaan hadday saasoo kale noqoto labadii shay laba shay isku mid ay noqdaan hunaa marka waxaa weeye anahu laa yuxtaaju ilaa cilati muujibatin lilxukmi yuqta bisixatiha looma baahna labada shay waa isku mid baa la ohan karaa saas u wadaa baa laga fahmaya hadalkiisa oo daahirku yahay weye laakiin kitaabkiisa hadda sharaxay markaad fiirisay wax u sharxay ma jira sidaasuu u qoray wuuna ka tegey sidaasoo kale waliba kelimaadka wax kala duwan yihin buu u sheegay uuna isaga tegey wax u sharxay faahfaahin ma jira laakiin macnaha meesha hadda ka muuqda waa intaas laakiin hawsh kale waa iska cad oo tafaasiisha kale u geliyey faslu wixii walcillatu cilladii alati ciladaasoo yujmacu lagu jamcinayo biha iyada bayna alfarci waalasli darbaan cilada wax lagu jamcinayo farc iyo asalka waxaa weeye waa laba nooc wey mansuusun calayha mid la naseeyey oo dusheeda la cadeeyey aayad qur'aana ku timid xaadiis baa ku yimid ijmacmuslimiin baa ku yimid mansuus wey calayha nas baa ku yimid adila ku timid wa mustanbadatun iyo mid lala soo baxay mujtahidkaa fiirfiirinahaya isaga ka baaraandegahaya isaga go-aan ka gaarahaya kabacdina cilu meesha ka soo dhiraandhirinahaya waxaa laga yaaba mujtahidiin kale inay ku khilaafaan shaafici hadduu meel maro raxmatullahi calayhi waxaa laga yaabaa abu xaniifa iyo maalik iyo kayruhum maxaa leeyahay raxmatullahi calayhim inay meel kala maraan ayaa laga yaabaa taa waa iska dhibeerta falmansuusu calayha midda la naseeyo dusheeda la cadeeye adile lagu cadeeye kitaab wa sunna lagu cadeeye waxaa weye mila an yaquula inuu yihaahdo xurimat macnaha tusaalahan hadda wuxuu ka wadaa takriib wey waa soo dhoweyn waa ilaa khamrada ciladeedu haddee waa mustanbada ha ahaato waa mustanbada cilada khamrada oo iskaarka ade waa lala soo baxay wey laakiin aayad quraan xadiis kuma haysid oo ku dhahayso cilat اlkhamri hiya aliskaar ma haysid wey waa mustanbada laakin waa mustanbada xoog badan wey istinbaadka laftiga kale xoog badan wey saa daraadee iyada laysuma khilaafin iyada laysuma khilafin aad bay xoog badan tahay waa lagu ijmac marka milu an yaquula inuu yihaahdo weeye shaarica wuxuu yihi tusaale ahaan maxaa leeyahay xaramtu lkhamra khamradii waa xarimay weeye lishiddati mutribatin shiddada qofka oo fududaynaysa oo qofkii khafiif ka dhigaysa oo qofkii aad taqaanado caaqilkaa ka dhigaysa mid doqono oo wax walba isaga hadlahaya saasaan u xarima daraaddeedu fa haadaa midaan buu ku yihi yejuusu waxaa banaan an yujcala in laga dhigo cilatan cilla in laga dhigo waa bannaan tahay mar haddii lagu yidhi khamrada waxaan u xarimay liajli shiddati mutribatin oo qofka fuudaynayso istisaasi ciyaari khafiif ku keenaysa fahaada yajuusu an yujcala cilatan cilla in laga dhigo waa bannaanta cilla haddii laga dhigo macnaheedu maxaa weeye waa yuqaasu caleyh wey la soco fahaada yajuusu an yujcala cilatan waa yuqaasu calayha wey loogana qiyaas qaato ood sii ballaariso sii socoto ood wax alla wixii laga hela cillada ayadaa ayadan la waafajiya meesha ku jirto wuxuu ku yidhi marka wanasu cadaynta ayada la cadeeyey oo daliilku ku yimid tusaale ahaan calayha dusheeda yuqni wuxuu naga kaafinhayaa oo naga deeqayaa can alabi daliil daliil inaan raadino calaa sixata inay saxiix tahay u raadino soo cillo markii la keenay na rabin oo mujtahidku cillo uu keeno oo la soo baxo soo lagama rabin inuuna tuso oo adilada ka keeno cilladan uu sheegtay inay saxiix tahay daliil u keeni so lagama rabin tan waxay daliilka uma rdo leanno daliilkiibaaba yaallaba mar hadduu shaaricu ku yiri shaygan waxaan u xarimay likada hadduu ku yidhi waxaa weeye wax aad u baahan tahay oo kale ma jir lannu daliil ayaabaad haysaawe wanasu naska oo shareecadu ku timid wey alayha cala alcila ayaa yuqni naga deeqaya can alabi daliil daliil inaan raadino oo na tusahaya calaa sixatiha can alabi daliil yadulu calaa sixatiha inay saxiix tahay na tusahaya umaba baahninba ilaa sharciga waa naga kaafeeyeyba sharciga wuxuu yidhi war shaygan waxaan u xarimay liajli haada baan u xarimay marka waa iska dhib yar tahay ayib daliilkaas oo kutusaya min jihati اlistinbaad in lala soo baxo in lala soo baxo inaad baarid uma baani inaad wax la soo baxdo uma baani leanna sharcigaaba kuu sheegayo iyo wata'hiiri saamayn wey inay raadayn leedahay oo shaygan ay saamaynayso oo xukun lagu xiri karo way markaasu liannu cillada markaan la soo baxna waxaa la yihi cilladu shayga inay saamayn iyo ta'hiir iyo raad ku leedahay markuu jedku la soo baxo tan marka sharcigabaaba kuu sheegay inay ta'hiir leedahay saamayn leedahayo wax saamaynteedu waxay ahayd maaa l xaramtu lkhamra lishidat muطriba haddii lagu yihi waaba laguu sheegay saamayn inay leedahay oo qofkii ay waalayso oo sarqaaminayso oo qofka maaa la yihah doqon ka dhigayso waaba laguu sheegay wey marka min jihati اlistinbaad wاnasu calayha oo dusheeda la caday yuغni can طalb اdaliil calى صixatiha min jihati اlistinbaad inaan anagu wax la soo baxno oo raaraadino iyo wata'hiir inay saamayn xukunka ku leedahay marka saamayntii iyo wixii oo dhan iyo ta'hiirkii waxaa kaa deeqayo naskaasaa kaa deeqayo daliil kale uma baahaya uma baahnayo inaad axad wax baarto wa min annaas culammada waxaa ka mid a man baa ka mida qaala yidhi laa yajuusu ma bannaana an yujcala in laga dhigo almansuusu calayhi midda dusheeda la cadeeyo nasku ku yimid cilatan cila in laga dhigo looma baahnayd ah, ma banaanayde laa yajuusu an yujcala almansuusu calayhi cilatan cilada la cadeeyey oo nasku yimid oo aayad quraan ku timi oo xadiis ku yimid oo shaaric cadeeyey waxay dahay nimanka iyaga looma baahna mana mana bannaana in laga dhigo cilatan cilo in laga dhigo oo maxaa dhacay wa huwa qowlu bacd nufaat اqiyaas wey qowlka waxaa qaba weeye bacd nufaat اqiyaas qiyaaska nimanka anfiye oo daahiriyadu dee qaybo ka midoo badan maxaa la yihahda iyo keyrkoodba iyo niman ku ta'asurayba oo qiyaaska qaybo ka mida diida ayaa jira ayaa jira oo reer yamaneedii ah ayaa jira iyo maalikiye bacd maalikiye marka nimankaasa waxay qabaan waxay ku leeyihiin shayga ay shareecadu ku timid oo tiri shaygan sababkaasa loo xarimo ciladiisii mansuusa caddahay sida in la yihahdo kale xaramtu اkhamr lshidati muطliba la yihahdoo kale waxay dhaheen ma banaana cilo in laga dhigo cilo iyo waصfi in laga dhigo ma banaana oo maxaa dhacay waxay dhaheen hadde cilo haddaad ayada ka dhigto annagu shaarici waa noo cadeeyey laakiin cilo inaan ka dhigno wax uga sii qiyaas qaadano ma banaano ile dhan bayba diidanay shareecado dhan mucallala ma ahy la soco had maxay ku dhaheen marka horeba shareecadoo dhan he maxay ahayd hayru mucallala soo soo dhihin hunaa marka waxay ku laa yajuusu an yujcala almansuusu caleyh cilatan maba banaanaba waa cilo weeyano xukun iyada ku taagan yahayo kabacdi waa wasi qiyaas qaadanaynaa ma ogolin bay dheh sharcigaana yidhi shaygaanu waa saan bas saasaan ku wadanayna lakin cilocilay warkaa diidnay bay warkaa isaga waa diidnay war baatila ah, war jira maaha war jira maaha wa min annaasi culamada waxaa kamid man baa ka a qaala yidhi huwa cilatun waa cilo wey waa ogolna shaygaas la naseeyey oo meesha lagu sheegay cilatun weeye fii cayni lmansuusi calayha caynta lagu sheegay inuu cillo u yahay waa ogolna haye laakiin waxaanan ogolayn w in wax looga qiyaas qaato in la jiido ma oganin bay guleen waa ayagaana min annaasi man qaala huwa cilatun weeye fi lcayni mansuus cayntan lagu sheego shayga lagu sheegay mansuus buu u yahay shaygaa lagu sheegay mansuus buu u yahay oo tusaale ahaan haddii la yidhi burka ribaa gasha maxayna tahay ciladu waa ucmari tusaale ahaan waxaa leeyahay xaramtu waxaa le tafaadula fi lburi liajli ucmari tusaale ahaan nas baa ku yimid inaad waxay ku asaga uu cillo u yahay ducmigaasu ogolna waa ogolna itifaaq laakiin inaad tirahdaan geley baan uga qiyaas qaadan iyo digir baan uga qiyaas qaadan diidni waad fahamtay nimanku meesha u socdaan halkaa ma dhaaftay dheheen cilladu cillada ma dhaafto wa cilatu fii cayni mansuusi calayha walaa yakuunu kuusu sheega sheeg walaa yakuunu cilatan ma ahayn hayo fii hayrihaa ee fii hayri alcayn cayntaas meel ahayn cillada uma jiidi kartid wadaadow ma ballaarin kartid ma faahfaahin kartid mana sijiidi kartid walaa yakunu cilatan cilo aan mahayo wey waصfigu maaa fii ayriha fii hayri اcayn اmansuusa weeye ilaa bamri ثaani amr labaad in la helo maahan oo amarka labaad muxuu yahy amarkaad waa in la yihaa shaygaanu shaygaan cilo u yahay tusaalaha nebi maxamed alayh الsalaatu wasalam wuxuu yihi shaygaanu shaygaanu cilo u yahay taa waan garanay samcina waaطacna wafraanaka rabbana wa ilayka اlmasiir haye haddana waxa weeye aaniyan waad uga qiyaas qaadan kartaan he shay labaad qiisu calayhi aaniyan baa tusaale ahaan hay hada shay cila ucmiga tusaalahaan umiga oo ku jira burka waxaa leey hada ucmu cilatun litaxriim baa lu yidhi wayajuusu lakum waxaa leeya an taqiisuu calayhi ayrahu si ayrkan uga qays qaatana waa banaanta marka waxay dheen waa inaan labadaba helno midda horena inaan nasku helno inuu cillo yahay midda labaadna waa inaan helno amar shaarica oona dhahaya waa fasaxanteena ka qiyaas qaato marka walaa yakunu cilatan fii hayriha ila biamrin aani amar labaad moog inaan helne diidnay bay dhn warka asaga shiiraashi ad maad ku taqana shiraashi warkaa yeeli maayo lanno in la yidhaha amar labaad sii qaata haddii la yidhaahdo macnaheedu waxaa ka soo baxaysa qiyaas oo dhan ma jiro weli waana fahamto hawsha ayada hawsha waxa ka soo baxaysa qiyaas oo dhan ma jiro adiga waxaa ku xukuma sharcigu inuu kuu sheego ilaahay subxaanahu watacala rasulka alay sla slam ay kuu sheegaan ku dhahaan meeshaan cilaa ku jirta taasuna maxaa lasa ulka cillaa loo xarimaya aaniyan waxaa inii bannaan inaad shaygaasna uga qiyaas qaadataan intaa haddaa adiga nas baa ku xukuma nas baa ku xun meel kaleo adigu ijtihaad iyo fiirfiirin iyo waxaad la soo baxday waxaad baarto o dhan waa lagaa diiday taasa ka soo baxaysa waana baatil warka asaga ayib muxuu ku yiri sheekhu marka shiraaji waa radinaya wuxuu yahay fadaliilu daliilkii xujadu waxaa weeye calaa annahu cilatun inuu yahay huwa waxaa weeye annahu idaa jaaza hadday banaan annahu amar yashaan idaa jaaza hadday banaanaatay an yucrafa in lagu garto bilistinbaati la soo bixid in lagu garto ana shidaة اmuطribati shidada maxaa l qofka fuudaynayso khafiifinaysa cilatun inay u tahay litaxriimi fi اlkhamri cilo inay u tahay taxriimkii xaaraamnimada fi lkhamri hadday saa banaan tahay oo lagula soo baxo waana banaanta taa waa ogoshihiine waa yuqaasu loogana qiyaas qaato hayraha ayrkeed looga qiyaas qaato waa yuqaasa dee ficilka in la nasbiyo anteedu ku cadsan yahay an yucrafa dee war ku cadsan yahay waa yuqaasa looga qiyaas qaato weeye hayrahaa ayada kayrkeedu iyada khayrkeeda khamrada khayrka loo qiyaas qaato calayhaa dusha loo qiyaas qaato jaaza waxaa bannaan weeye binasi nasna waa ku bannaan tahay nasna waa ku bannaan tahay oo maxaa la yihaha waa yuqaasa markaas loo qiyaas qaato ayraha iyada ayrkeedna loo qiyaas qaato ama ayruha waa yuqaasa ayruha dhe afwan waa yuqaasa loo qiyaas qaato hayruha iyada ayrkeed calayhaa dusha loo qiyaas qaato tan maxay tahay haddii ayba nas ku banaanayd ay ku bannaanayd in eh, ciladii lagula soo baxo cilada in lagula soo baxo istinbaad lagula soo baxo oo lagu raadiyaba aad ogoshihiin in maxaa la yidhahdaa ay nas ku sugnaato oo tacliilku nas ku sugnaado haatan wax diidahay ma jiro waa kasii xoog badan tahayo kasii xoog badanta fadaliilu calaa anahu cilatu huwa waxa weye anahu idaa jaasa an yucrafa in lagu garto bilistinbaadi lasoo bixid maxaa lagu garanaya ana shidata almuطribata shiddada wax fuudaynaysa qofka waalaysa oo sarqaaminaysa cilatun inay u tahay litaxriimi fi اlkhamri war khamriga maxaa lagu taxriimi waxaa lagu taxriimiyey ciladan shidada muطribada baa lagu taxriimiyey istinbaad baana lagula soo baxay waa shay lasoo ba mujahidku la soo baxay ayib marka waa yuqaasa markaa loogana qiyaas qaato weliba iyadoo saas tahay iyadoo saas istinbaad aan kusoo saaray waa yuqaasa maxaa looga qiyaas qaata hayruha iyada ayrkeed ba khamrada ayrkeeda looga qiyaas qaata calayhi cala alkhamra wey jaasa waa banaanaatay wey binasi midii naska maxaa ku timidna in shay kale looga sii qiyaas qaato he waa min baab alawla shay lagula soo baxay istinbaad baa waxaad ogolaatay asaga laftiisa in wax looga sii qiyaas qaato shaygii nasku ku yimid in wax looga sii qiyaas qaato ka awlaysan mise kama awlaysan ka awlaysan yahay ka awlaysan yahay ayb marka yuqaasa looga qiyaas qaata hayruha hayru khamra way calayha dusha looga qiyaas qaato jaasa waa ku banaan yahay binasi naska waa ku banaan yahay an yucraf in nas lagu gato maxaana waa ku banaan sida daraja wuxuu ku yurufay saaxibu xaashiya ay jaasa an yucrafa binasi naska in cilad lagu gato min baab alawla laga soo horeysaa markaasoo waa yuqaasa marka looga qiyaas qaato hayruha iyada hayrkeed looga qiyaas qaato calayha eh, dusheeda looga qiyaas qaato wax dhiba male hawshaa male sidaas waa radiyay nimanka ayaga ay qolo labaad wa ama daliilu daliilka soomaya xujadii gartay burhaanta kutusa calaa man qaala qofkii yihi inahu cilatun fi lcayni alatii wujida fiiha duuna hayriha qoladii dambe oo yiride wa min annaasi man qaala hu cilatu fi cayni lmansuusi caleyha walaa yakunu cilatu fi hayriha ila biamri haali qoladii hada la radinaya ila qolo walba in la radiyo qolo walba in la radiyo ayb ama man qaala ama daliilu calaa man qaala inahu cilatun weeye fi lcayni latii cayntii iyo daatada cayntu de waa daatada iyo shaksiga weye iyo jurmiga weye allatii taasoo wujida laga helay fiiha dhexdeeda duuna hayriha iyada ayrkeed ka sokay iyada ayrkeed ka sokay taa waa ogolnahay dheh haye huwa waxaa weeye anahu idaa wujida fahuwa iyo huwa labadaba waa jiraan nusakh weye fahuwa waxaa weeye annahu idaa lam yasir hadduusan ahaanin cilatan cila hadduusan ahaanin fiiha ee caynta weye fiiha annahu idaa lam yasir hadduusan ahaanin cilatan hadduusan u ahaanin fiiha fi lcayni hadduusan u ahaanin iyo waa fii hayriha iyada hayrkeedba oo ah amru haani inaad hesho wey hadala soco waa fii hayriha amru haaniga wey mar labaad lagu amro ilaa binasi nas iyo daliilu ku yimaad calayha dusheeda ku yimaada moogiye saqaa waa dhacayaa buu ku yidhi annadaru nadar iyo fiirfiirin iyo ijtihaad iyo baxi waaba dhacayba iyo walijtihaad iyo dadaal mujiidkusan waaba dhacayba hawshan waa iska cadaan umalaynaya saxaabin caddaana waxaa weeye wuxuu ku raba shiraasi wuku yidhi haddaad tidhaahdeen caynta laga helay cillo waxay ku sugmi kartaa caynta in la naseeyo oo daliil ku yimaado aaniyan mar labaadna lagu amro oo la yihahdo shay kale waad u qiyaas qaadan karta hadday saas tahay macnaheed waxaa weeye mujtahidka iyo culummada wax shaqaha u taallaba ma jirto iyagoo iska fadhinahayaan aayad qur'aan iyo xadiis markay la dhahaan shaygan cilaysi waa tana bes waa iska dhib yartahay taas unbay sugayaan aaniyan waxay sugayaan mar labaad in midka kalena loo amro oo la yihaahdo kaana waa uga qiyaas qaadan kartaa ayagu marka inay waxbaaraan uma taallaba mar walba ayagu nasbay sugahayaan mar walba ayagu nasbay sugahaya fahuwa waxaa weeye annahu idaa lam yasir hadduusan ahanin cilatan fiiha fi lcayn caynta dhexdeeda wasfigan iyo waxaanu cilaba kuma ahaanahayo wa fii hayriha iyada hayrkeed oo a ah midka labaada loo qiyaas qaadan doon hada la soco oo lagu yidhi ay ku dheheen nimanka hore ilaa biamri aani ay ku dheheen way la soco wa fii hayriha ilaa binasin nas iyo inuu ku yimaado mooge calayha dusheeda inuu ku yimaado mooge shayga in daliil ku yimaado buu cillo ku noqonaya aaniyan shaaricu inuu ku amro oo ku yihahdo kaana u qiyaas sanbu ku noqonaya saqata waa dhacay weeye meesha waxaa ka baxay annadru inaad wax fiiriso oo ta'amusho ood cillada la soo baxdo faracaad maxaa layaa haleelso hawshaas o dhan iyo walijtihaad iyo inaad dadaasho lianna waataan soo sheegnay ruknu acdam fi lijtihaad waxaa weeye alqiyaas waataan soo sheegnay rukniga u weyn kaawo marka wuxuu ku yidhi hadii saa la yihahdo weligeennaba mansuusiyiin baa noqonaynaa asxaabu nas baan noqonaynaa ijtihaadkiina waa xirmahaya waxaan sugaynaa in shareecaduna tidaa shaygan ciladaana ku jirta haye midkaana waa uga qiyaas qaadanaysaan bas annaga intaasana xukunto annaguna wax baarnay inaan fiirnay inaan daalno oma baahnibo wuxuu ku yidhi liannahu sii fiirso sii caddeey u fiirso liannahu idaa nasa hadduu caddeeyo shaaricu calaa annahu cilatan fiiha ee fi lcayn caynta iyo daatada ile marka hore nimanka hore waxay ku yihin huwa cilatun fi lcayni mansuusa caleyhi soma dhehen cilada caynti baa marka laga hadlaya ku yiri lanahu maxaa dhacay idaa nasa lanahu amar yeesheen shaaricu lanahu shaaric idaa nasa hadduu caddeeyo calaa annahu wasfigu cilatan inuu yahay fiiha inuu caynta inuu cillo u yahay iyo wa fii hayriha iyada hayrkeedba inuu cillo u yahay oo biamri taani weeye hadda la soco istaqnaynaa waan ka kaaf waan ku kaaftoomaynaa buu yidhi binasi naskan waxaan uga kaaftoomaynaa can alabi inaan wax dalabno oo raadina nadar uga kaaftoomaynaa iyo wal inaan ijtihaadno dadaalno labada uga kaaftoomaynaa wax naga noo yaallaba ma jiro ambaarayna ambaarayna ma jiro ambaarayna ma jiro ayb halkaa intaa wuxuu kaga baxay mansuusadii kaga baxay mustamadi baarahaya muhiimaddu waxay tahay masaaishan qiyaaska ku saabsan shiraasi waxaa la sheega masala qiyaas ku saabsan markay soo marto kaana yuciidu wa yukariru alfa mara kun jeer kun jeer annaguna waxaan rabnaa inaan hal mar ku fahano hadihi mushkila marka annagu masaaisha qiyaas ku saabsan waxaan rabnaa mar iyo laba iyo saddex inaan ku fahanno shiiraasina kaanayo ku horarhee alfa maro wey marka ma iskeenaysaa masaaisha marka ayuha ikhwa waxay u baahan tahay in lagu celceliyahee alaaa aalaaf lagu celceliyo leanna mujtahidka hadduu ku celceliyo culamadaas ku celceliyaan alfa mara waxay u baahan tahay saddex kun oo jeer in lagu celceliyo marka wax saalan maa mar iyo laba iyo mid lagu fa waxuu baahan yahay in lagu celceliyo kitaabka lifta marar badan la akriyo baabulqiyaas oo gooni ah kurtigii mar gooni in la akriyo xataa inta kitaabka kale intaan la akrin qiyaaska in gooni loo ariyo qowal qiyaas goonigi loo akriyo la yareeyo howlo badan buu ubaahan yahay marka waxay ubaahan tahay in la celceliyo oo takriar badan iyo ta'amul badan lagu sameeyo fasl wa ama mustanbada cilada mustanbada lala soo baxay sooma mustakraja mustanbada bimacana mustakraja lala soo baxay fa huwa waxaa weeye ka shidat mutriba wey fi lkhamri oo kale lala soo baxay inay tahay khamrada waxaa loo xarnimay inay tahay shidada ku jirta oo qofkan waalaysa oo sarqaaminaysa khafiifinaysa waa lala soo baxay wey fa huwa ka shidat mutriba fi lkhamri sheekh badan soo celiy misaalka asaga fa inahaa ayadu waxaa la yihaa shidada muطribada weye curifad waxaa fa inaha shida muطriba weye fi lkhamri weye curifad waxaa lagu gartay bilistinbaai istaala bixid waa lala soo baxay aayad quraan iyo xadiis ma helaysid wey ku dhahaya waxaa weye khamrada waxaa loo xarimay ashid almuطriba ma helaysid wey lakin waa lala so baxay mujid waa la soo baxeen waana istinbaadka laftiisa darajaada mid waa la isku khilaafay midna mutafaq buu noqon wey aad buu xoog badan yahay kanoo kala ka mid waa xoog badan yahay haada midaan bu ku yii ayadu fahaadihi qaarna an u saqayni jireen baan maranaya fahaada midkaan asaga yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado cilatan cilo inuu ahaadobaa banaan wey cilo inuu ahaado ayaa banaan wey oo banaankay taallow ayb cilo waaba laga dhigay wa min annaasi culammadu waxaa kamid man baa ka mida qaala yidhi laa yajuusu ma banaana an yakuuna cilatan cilo inuu ahaado ma banaana niman yiri baa jiro an takuuna an yakuuna labadu waa jira min anaas culma waa ka man qaalaya laa yajuus ama laa tajuus ma banaana an takuuna cilatan cilo inay ahaato ma banaanay dhehn ilaa maa habata wuxuu sugnaaday moogiye binasi nas ku sugnaaday ow bilijmaaci ijmaac ku sugnaaday moogiye mustanbadan maba ogolin bay dheheen marka waa gartay lata wadaaddaa waxay dhn anagu mansuusaan ogolnahay ama cila mustanbada diidnaa waa abayna waa diidnayna hawsha ayadaa marka qaybtaa hore dee hadalka hore ku yidhi ama mustanbadu fahuwa kashida muطriba fi اlkhamri fainaha curifat biاlistinbaadi fahada yajuusu an yakuuna cilatan warkaa waa dhammaada halka warka halkaas ku dhammaaday warkaa waa dhammaaday ayb oo cilada in mustanbada ay noqto lala soo baxo waa banaan tahay warka halkaas ku dhammaaday kabacdi wuxuu ku yidhi wa min annaasi khilaaf hadda bilaaba inuu kuu sheego wa min annaasi man qaala laa yajuusu ama laa tajuusu an takuuna ama an yakuuna cilatan weeye ilaa maa habata binnasi aw ijmac taa un baan ogolnahay basayda annagu mansuusaan ogolnahaye ama wx lagu ijmaacay laakiin cila mustanbaday mukhtalafa ma ogelin wey warkaana war jira maa saxan ma warka asaga nimanka warkoodu waa war maxali marjuuxa wey war marjuuxa wey war jira maaha ayib midda mansuusada hadda hoos ama jumcada maa habata bilijmac kalijmac calaa cilati fi xadiidi laa yaxkumu axadukum bayna itnayni wahuwa qadbaan tashwiish اlfikri fayuqaasu bilqadabi calay maaa ayruhu naxw aljuuc wاlcatash maxaa mufridayn taasoo kale waa lagu ijmaacay la yidhaha waa lagu ijmaca lakin lafteeda in waxaan malayna hadalka jiro malayna lakin xoog badanta waa sax wey xoog badan almuhim wuxuu ku yidhi wahada khata'un warka ay dhaheen cila mansuusa moogiy mustanbada ma ogolin cila mansuusa ama mujmaca moogiy mustanbada ma ogolin ay dhaheen khata wayuu ku yidhi waa gafa isaga tag limaa ruwiya wixii la wariyey weeye can الnabiy sal ly sl nabig ilahi baa laga wariyey anahu qaala inuu ku yidhi limcaad ibnu jabal bu wuxuu ku yidhi bima taxkumu markii yaman loo diraayo baa qisadu noqonaysaa ay atarkan isagaana iyo hadalkaan isagaana xadiiskaan isaga sixadiisa dacfiisa waa laisku haya wadaadadu waxay u badan yihin inuu daciif yahay lanno waxaa ly xadiiska waxaa laga warinayaa asxaab mucaad ibnu jamal fi xims magalada xims markii dambe ku dhinto taacuunka camwaas orija ugu dhintay rag ka mida ayaa laga soo wariyey kabacdi marka wadaadda waxay dhaheen maadaama cidda laga soo naqliyay aharkan aan la geran oo liya asxaab mucaad la yiri asxaab mucaad fiihim daciif wa fiihim iqa wa fiihim caalim wa fiiha ha la yirahdo baa ku jira wax baa dhici kara marka waxay dhaheen waa daciif wadaadada waa daciifiye wadaadana waxay dhahen mqayimi uu ka mid waxay dhaheen asxaabu lmucaad rag culamo ay ahayn rag siqa ay ahayn rag lagu kalsoon yahay bay ahayn saxaabiga ragii taabiciinta saaxiibadiisa atarkuna waa saxiix laakiin waxaa la odhan karaa oo ibnuqayim laftooda lagu bushin karaa oo la odhan karaa asxaabulmucaad ha la yihaaha soo qofku intuu hal nin hadalka ka maqlay asxaabulmucaad inuu iskeli sooma dhici karto ha waa waaridigu oo tusaalahaan hadda nin ka mida ah, tusaale ahaan wadaad aad taqaano ardaysa nin ka mid ah hadalkuu sheegayo wuxuu ku leeya sheekhigu saas baan asaasu jeeda hadhowba adugu waxaad ahaysaa ardadii sheekh hebel waxay dhaheen sheekhu saasu qabaa hadda hal nin baana ku warramay la soco ardayo dhan maadan arag mana aadan koobin hal nin baa wuxuu ugu yidhi sheekhu saasu qabaa adiguna hadhow waxaad usoo shirtagaysa waxaad leedahay sheekh hebel saasuu qaba oo yaa kuu sheegay ardadiisaa ii sheegtay arday maadan dhihin maxaa tiri arday tiri waad ballaarisay hunaa marka tanna waa waaridii marka waxaa dhici karta inuu hal arday laga soo guuriyo asxaabu mucaadin hadalkan laga soo guuriyey wa ilaa hadday saa inay tahayn hadda waxaa kutusa walcilmu cinda waxaa kutusaaya hadday ardada mucaado dhan warkaas ay wada qabeen ama ay soo rareen warku waa baahi lahaa ayagiibaa faafin lahaa culummo kale ayaga kasii qaadan lahaa ayaga wajiya badan baa looga qaadi lahaa oo intaasoo dhan warka sheegtaa la heli lahaa lakin halniya bay kutahay walcilmu cind allah ayib si kasta hatee marka atarkan culimadu waa daciifiyaan waa tuuraan qaarna waxaa la yihahda saasay u saxiixiyaan oo waxay dhahaan atarkan maxaa la sanad uma baahna oo iska saxiixa marka nebigu alay sl muxuu ku yidhi bimaa taxkum weeye haddaan atarka sugnow bimaa taxkum maxaad wax ku xukumaysaa qaala bikitaab illah kitabka ilah an ku xukuma aad qur'aanka kusoo dhufanaya qaala fain lam tajid haddaadan helin haddaadan adigu adigu haddaadan helin haddaadan helin macnaheed haddaadan lam tajid maxay tahay adigaan helin wey laakiin kama dhalanaysa hadda la soco inuusan adilada aayadda kitabka inuusan ku jirin kama dhalanaysa laakiin adiga quwadaada iyo macrifadaada iyo istibaadkaaga yaadan helin wey laakiin qad yajid kayruka min asaxaaba wa gayrihim wey fain lam tajid adigu haddaadan helin wey laakiin kitaabka haddaan laga helin ma aho kitaabka haddaan laga helin waa loo baabi kara tahay qaala wuxuu yii bisunati rasuulilah s rasulka ilah sunadiisan ku xukumhayaw sunnadan aadayaw qaala fain lam tajid haddaan adugu sunnadiina ka helin ka waran laakiin kayrkaa inu laga helo oo kayrkaa ay ka istimbaadaan oo ay keelaan adilada ku xadiista ku jirto ila xadiis cidna ma koobine imaam shaafici wuxuu yidhi nin xadiista nin axmed koobay sunnada maba jiraba waana sax wa marka fain lam tajid adigu xoogaa xadiisaad haysata abu daa-uud baad haysata ama tusaale ahaan cumdaad haysatay wey sheekh yuusuf waa masale isku qabanay suyir ballanka ilah cumde haddaan haysan laha waa ka soo saari lahaa maay sunan iyo saxiixayn baa cumdaha kuwii laga keenay baa laga hadlaya sheekh cumda xaggee laga hadlaya cumda xaggee joog ayb marka waxaa weeye sunno ninkoobay ma jiro sunno ninkoobay ma jiro marka haddaada adigu helin maxaa xal ah qaala wuxuu yiri weeye ajtahidu waxaan ku dadaalayaa bira'yi ra'yigaan ku dadaalayaa taa macneed waxaa weeye ra'yiga hadda laga hadlayna ka la soco maaha aniga sa ila qumaniyo hawadeyda laakiin maxaan isticmaalayaa qiyaas iyo ashbaah iyo amaal iyo nadaair baan isticmaalaya masle masla u eg maslay shabahdo masladay u eg tahay maslay wax isaga dhow yihiin ashbaah iyo nadaair iyo amaal iyo qiyaas baan isticmaalaya ijtihaad saasa laga wada ajtayd ra'yi saasa laga wada waa ilaa inaad tira sida aniga ila qumri sida ila qurcan haadaa wadcu maxaa layiha ra'yi bidiin waa inaad diin aad ku dejinaysa ra'yiga waa hada baatil wey saxaabina ma dhahay nabi maxamedna maxaa la yiha ma ogolaanahayo wey ayb marka kabacdi nebigu markuu saa yiri hadda waxaa la deliisanaya waxa wey nebigu markuu mucaad saa yiri weeye nebigu wuxuu ku yidhi alxamdu lilaahi aladii wafaqa rasuula rasuuli lahi sal alay slam bima yurdi allah wa rasuulahu ah. baa mahad iskala waafajiyey rasuulkii rasuulkii ilaahay ila macaad waa rasuul yown baa loo diraya nebi maxamedna waa rasuul oo ilaahay baa soo diray marka hawshaasa ilaahay baa mahadlog taasaa markaa daldelisan waa hawshan waa taqriir nebi maxamed baa u qiray marka qiyaas iyo ijtihaad hawshaa weeye marka eh, ninka la shiraaziga kayrkiisba waxay deliilsanahayaan hee inaan maxaa leeya nimanka ayaga oo yiri ciladu waa inay mansuusadaan majmucaadka in warkoodu baatil yahay mucaad waxaa loo qiray hee inuu ijtihaado markuu adiladii kitaabka ka fahmi waayo kala soo bixi waayo ama sunada kala soo bixi waayo inuu ijtihaado oo cillo u soo saarto waa loo ogolaaday marka taasaa lagu radinayo wuxuu shiraas u fiidsan marka falow kaana hadduu amarka iyo shan iyo xaaladu hadday ahay laa yajuusu midaan bannaanayn atacliil in wax lagu cileeyo ila bima habata binasin aw ijmaacin ijmaac iyo nas wax ku tulamayn wa kale wax lagu celiyay haddaysan bannaanayn lam yabqa baaqi ma noqoteen bacda alkitaabi kitaabka ilaahay gadaashiisa kitaab ilahi gadaashiisa wa sunati sunati nebiy calayh isalaatu wasalaam gadaasheeda maa yujtahadu fiihi wax lagu ijtihaaday lagu dadaalo maba jirinba ee wuxuu dhihi lahaa kitaabka ilahay baan ka baari sunnadan ka baari kabacdina hee xabadui rasaasku wa iga dhammaatay wey atawaqaf ilaa huna waa ijtihaadhaya iyo ra'yi maba meesha maba ka sugnaadeed kitaabka ilahi baan ka baari sunadaan ka baari hadda haddii aan ka waayana hadeed maaa le ilahay ba xaalka ogu laakiin ajtahid maxaa la yihahdaa ra'yi meesha maba taaleenba laakiin meesha waxaa laga fahmay wey inuu jiro ijtihaad iyo dadaal iyo ta'amul iyo fikri inuu jiro wax lala soo baxayo oo cilal lala soo baxay taasaa laga qaatay w marka falow kaana hadduu ahaa shacrigii xaaladdu hadday aan laa yajuusu midaan banaan atacliilu in wax lagu ciliya ilaa bimaa habata binasin aw ijmaaci ijmaac iyo nas wa kusamey inaan wa kale lagu cilin haddaysan meesha xaaladdu ay tahay lam yabqa baaqi ma ahateen noomana harteen mucaadi iyo keyrkiisna uma harteen culummada bacda alkitaabi kitaabka gadaashi kitaab leh caza wajalla daliil markii laga waayey gadaasheeda iyo wa sunati nabiy alay nabiga alay sunadiisa gadaasheeda marki wax laga waayo maa yujtahadu fiihi wax lagu ijtihaada nooma hareen baaqina nooma ahaadeene hawshu waa naga xirmi lahayd leanno nimankii hore ku yidhi u fiirso nimanka hore maxay ku dhaheen nimanka hore waxay ku dhaheen wa min annaasi man qaala sooma jeedin huwa cilatu fii cayni mansuusi calayha walaa yakunu cilatu fii ayriha hawsh waa iswadaawe nimankaasoo dhan kurti waxay diidanaayen iyo kuwaan dambaba kuwaan dambaba oo sheekhu ay dhaheen wuxuu wa min annaasi man qaala e laa yajuusu an yakuuna cilata ilaa maa habata binafsi aw bijmac ragkaasoo dhan kurti waxay qabaan cilla mustanbada oo lala soo bixi kara iyo ijtihaadi inuusan jirin bay qabaan hawshu way xiran tahay qiyaaso dhan waa tuurayaan marka anwar baatila warkaa sax maaha saas maaha marka nimankaa wuu radiyey waana sax qowlka hore oo ah sheekhu uu ku yidhi cila mustanbada waa lala soo bixi karaa qowlkaas fahuwa ka shidat fi اkamri u yiri hada wa ai warkan nimankaan wataana waa la radiyey war saxaana ma fasl waqad takuunu cilatu ciladu inay ahaataa la arkaa macnan inay macna ahaataa la arkaa weeye maadaama istinbaadkii lagu jiro ayuu rabaa qaabo badan oo cilada lagu heli kara ayuu sheegay lakin masaalikcila iyo qaabka loola socdo uu keeni doona way dambaysaa lakiin maadaama istinbaad uu ku jiro qaabka istinbaadka amilo ka mida iyo fasalo ka mida ayuu rabaa hadda inuu sheego wuxuu ku yidhi waqad takuunu cilatu cilladu inay ahaataa la arkaa macnan macno inay ahaataa la arkaa iyo nuxur oo muahiran saamaynaya filxukm xukunka saamaynaya xukunku saamaynaya raadaynayaw markaad fiiriso markiiba xukunka raadi inuu ku le waad garanaysaa waaba kanaasaa kuu sharxay dhegeyso wuxuu ku yidhi qaabka u saamaynayo yuujadu waa la helayaa an yuujada bimacna yuujadu waa la helaya alxukmu xukunkii baa la helaya xukunka la socaad xukun qad yakuunu xalaal taxriim waqad yakuunu taxriim waqad yakuunu karaaha waqad yakuunu nadba waqad yakuunu he maxaa la yihahdaa ibaaxa inu noqdo inta waa noqon kara xukunka hal midiiso qalbiga awal xukunka balaarin axkaam khamsa laga wada tacsiirku waa kana waqad takuunu cilatu macnan bay ahaanaysaa muaharan fi lxukmi xukunkay saamaynaysa oo raadaynaysaa weye markaad fiirisan adba markii waad fahmaysaa waa kana yuujadu waa la heli alxukmu xukunki waa la heli biwujuudihi ay wujuud lwaصfi baa laheli wujuud lmacnawi biwujuudi wujuud lmacnawi damirka waxay celinaysaa macnaha biwujuudihi ay wujuud lmacna baa la helahayaa wayazuulu wayazuulu xukmu xukunku waa suulahayaa weye bizawaalihi ay zawaali macnu la suulahayaa wey macni markuu meesha ka baxana xukunkii waa baxayaa tan marka maxaa la ohan jiray waa tii la ohan jiray addowraan alxukmu yaduuruhe bicilatii wujuudan waa cadaman tii la ohan jiray wey marka kutubsuufada waxaa kaloo loo yaqaanaa alqiyaas noociisa waxaa loo yaqaanaa qiyaasu dawaraan baa loo yaqaana iska daba wareegid ile tan markii la helay tan waa la helay tan markii la waayey tan waa la waayey waa loo yaqaanaa ka shiddati lmutriba oo kale wey fi taxriim alkhamri oo kale wey Ah, shiddada maa markii la helo oo maxay tahay shiddadan markii la helo hee taxriimka ma la helaya mise lama helaayo waa ah, la helahayaa marka shiddadan meesha ka baxdo oo meesha biyo iyo khal caadi ay noqdaan taxriimka ma bax mise ma bixin waa baxay ah, ila waataan soo marnay soo sheegnay khamradu saddex xaalay soo maraysaa marka koowaad inuu shaygaanu cinab iyo miro iska yahay waa xalaal sharci waa ogoli saaniyan biyaad ku darto meel baad ku dabuurtay oo ku aaburtay kabacdi waa kartay xaaraan bay noqotay saalitan mar labaad baa dabool ka qaaday oo maxaa layiha khal bay iska noqotay xalaal bay noqotay marka laba marxalo oo xalaala ayaa waxa udhaxaysa marxalo he taxriim ah marxalada taxriimka marka yaduuru lxukmu he wujuudan waa cadlan haddii ayada la helo taxriimka waa la helaya ayada meesha hadday ka baxdo waa ka baxaya taas marka ka hadlay marka shiddat mudra fi taxriim alkhamr weeye xukunka marka ayuu la wareegahaya sidoo kale iyo walixraam weeye inaad xarmato allahu akbar tiraa bisalaad salaad aad xirmato salaad xarmato fii taxriimi اkalaami kalaamku inuu xaaraam kaa noqonayo mar kasta ood salaad xirato e kalaamkii xaaraama kaa noqonay mise kaama noqonayo kaa noqonahaya mar kasta oo salaad aad ka baxdo oo banaanka joogto kalaamka xalaal maya mise ma aha kalaamka xalaal weye marka waxa wey tanna waa sidoo kale taxriimu اlkalaam yaduuruhee maca salaa wey salaad la duulay la socda soo maa salaad mar kastood ku jirto kalaamku mamnuuc marka horeod salaadda intaana gelin kalaamku waa banaana markaa salaadi gashay xaaraan buu noqday salaad markaa ba xalaal buu noqday hunaa marka waxaa weye taxriim اlkalaam yaduuluhaa maca sala salaadu la socdaa salaadu la socda taasa laga hadla walixraam inaad xarmatay bisalaad fii taxriim اlkalaam kalaamku inuu xaaraam kaa noqdo mamnuuc kaa noqdo weeye ayaduna taa marka waxaa ujeedaa taiirku banaanku yaallaa waa macna muaira xukunki marka asaga la waa la markii la waayana waa la waayahyaa waqad maxaa le takuunu inay ahaataa la arkaa wey ciladu qad takuunu cila wey ciladu inay ahaataa la arkaa daliilan inay noqoto daliil hadda la sooco qiyaasu dalaala soomaanan soo marin asagu alkan laga hadlay la soco daliilkan hau qaadana ayad quraan xadiisa maaha manha waaa qad takuunu daliila qad takuunu cilatu daliilan ee maxaa la yidhaahdaa qiyaasu dalaalow cillada laftigeedi maaha laakiin waa kutusaysaa cillada waa kutusaysaa shayga waa kutusaya aan soo marn walaa takuunu mana ahaansa ufid wuxuu ku yiri sheekhu walaa takuunu nafsa alcilat cillada laftigeedi maaha laakiin maxay tahay waa dalaalatu maxaa la yidhahdaa hee daliilu cilow aan soo marna asagii qiyaaska qaybtiisa labaad bu aha ka qowlina oraah hadanada aan niri weeye qowlan oraahda magacaan nidhi fii ibطaali nikaax nikaax gurintiisa almawquufi ee la istaajiye wey almawquuf nikaaxi la joojiyey nikaaxulmawquufka muxuu yahy nikaafka mawquufka macnihiis waxaa weeye xanaafta iyaa qabee waa inaad tiraahdo gabar baa waxaa ku tiri hebel haddaan ka warran hebel kuu guuriyo kaasay ku tiri ma axsana haada wax ka fiicanba ma jira hebel yaa heli kara kaasaa tiri waan kuu guuriyey saacaddaa laga bilaabo ninkii asagaha oo gabadh inaad ku weriso hebelka aad leedahay hee wax walaaye ah iyo wakiilashood ka haysata ma jiro hadhow arta intaad taleefon u digta inaad tirahdo ama ad u tagta aad tirahdo maanta ad gabar baan kugu guuriyey abshir gabadha heblahayd baan kugu guuriyey inay hebele hadda abshir nikaaxa aqbal hadhow asaga isqaar inuu ku yihahdo waan aqbalay qabiltu inuu ku yihahdo qabiltu hada nikaax nikaaxas waa aqbalo hada zuuj maca bidaaka mahri mahri madkuur ood sheegtay yaan ku aqbalay inuu yihahdo waa xaq waa u leeyahay wey waxaa kaloo banaa inuu yihahdo ma rabo gabadhaasi nikaax iyo waxaad sheegtay ma rabo hada nikaax mawquuf wey marka wadaadda waxa uga qilbaana gabadha haddii la masaafaysto oo kale baabkaanoo kale weligu hadduu hadhow yirahdo waan baneeyey wadaadkii wax isku meeriyey warkiisi waan baneeyey hadduu yiraahdo waa soconaya waa ninkax mawquufaan ka dhigayna haduu yirahdo waan baneeyey waxaa la yihahdaa arooska waa soconaya hawsha hadduu yirahdo diidayna he gabadheeda ii soo celi haddaad u galmootay waxaad u galmootay farjigeeda waa lagaa rabaa xagga fil hawshaasa noqonaysa almuhim meesha waa hawl jita marka nimankan axnaaftu waxay dhaheen ninkax mawquufka ah ka qowlan ka nikaax nikaax mawquuf wey waa la istaajiye nikaaxaas dee shaaficiyadu waxay qabaan tan aniga waa nagu cusub tahay shaaficiyada laakiin shaaficiyadu mana ogolo waa baatil agtooda laakiin kutubu shaaficiya waxaa ku qoran ogtihiin kutuba ahlulxadiis beyc ilfuduuli beyc ilfuduuli soo ma taqaanaa gurigaana adigu aadan wakiilna kahayn lahaynna ama baabuur ama ratibaad gata hadhow qofkii ritiba beycaas waa waxaa la beyc ilfuduuli qofkii iska laha hadduu hadhow socodsiiyo albeycu yamshi hadduu diidana hee baatil dee kano soo kutubta nooguma qorna kan kiibuu la bidya wax kalo ma jiraan hada nikaax faduuli fuduuli wadaaka baclhe faduuli w wax udhexeey ma jiraan ayib muxuu ku yidhi marka inahu nikaaxun weeye nikaax mawquuf waa nikaax buu ku yidhi laa yamliku uusan hananaynin azawju ninkii wax lagu meeriyey almukalif almukalafu ee maxaa la yidhaahdaa ii sheekh qof baaliqo caaqila wey caruur ma ah mana waalna liannu hadduu wax ku saaraya sheekhu hadduu qofku yahay qof kayr mukalaf hadduu yaho caruur yahay ama waalan yahay adaa nikaax u aqbalaysa asaga ridihiis iy qabuulkiisa waba kuma xirna wiil yar aduga aad dhashay oo laba jira toban jira ama maaa ilmo yaroo caawa dhashay haddaad nikaax u aqbalayso mucasaba miyaa ku xiran waxba kuma xirno nin waalan ood qaraabatihin haddaad maxaa leeyaha islaan u guuriso sidoo kale waxa laga yaa dadka dalabada qarkood inu nikaax nin waalan maxaan islaan looga mehirinaya habshu saas maaha wey fuqahaadu saas maaha ninkan waalan maxaa la yihahda xooluu leeyahy oo naagta maxay ku faraysaa nin waalan inaad tirada laga yaaba ninkan xooluu leeyahay hantigu buuxa waa bilyan dheer maxaa la yihahdaa islaam waaba rabaanba waaba rabaanba ninkaan iyo hawlahan iyo gurigaan iyo hawlahan isku waxayn waaba rabaanba wey waa nin qurux badanoo geedkaa ah la eego inuu ugaasada hawl khatara wey hawshaad moodaysa ma masaalix badan baa guurka ku jirta sheekhu asaguna waa dhalahaya wiilal buu noo daadinaya masaalix baa ku jirta marka ninkaan almuhim ninkaan waana guurka waa loo guuri waana loo aqbali wey hadduu dee marka hore uu guurka islaanta qabay oo waasho kama hadlayno laakiin hadda guur jadiidaan ka hadlayna waana buux taa way dhacda had iyo jeer nin waa nin wax loo guuriyo had jeer way dhacda taa wax dhiba male waa iska hal iska macruufa almuhim marka Eh, sheekh wuxuu ku saaraya meeshaan uu ku yidhi eh, inahu nikaaxun laa yamliku zawju almukalafu wuxuu ku saaraya hadduu ilmo caruuraya ama waalan yahay taa lagama hadlayo lakin hadda waxaa laga hadlaya nin mukalafa oo baaliq oo caaqila oo isagoodan wakiil ka haysan ama gabarba ama gabarba lafteeda gabadhii oodan wareeyo ku lahayn oodan maxaa leeyaha wakiil aadan ku lahayn midna inaad beyso gabadhan waa la mid ha nin baad waxaad oraa gabadha ina hebel haddaan maanta kuu guuriyo ka war waasu ku yidhi alla ficnaan lahayda waa kuu guuriya gacanta keen baatay gabadhi baad hadhow inta u tagtay iyo weligaa xarta inaad nin gabadhi waan u guuraynin oo gabadhi nikaaxi waan waan caqdee igu waafaqa hada nikax mawquuf hadday kugu waafaqaan ku dhahan haye nimanka ninka yaradka gabadhuna diyaar waa la aqbalay waa dhici kartaa inay didaan waa dhici kartaa marka labadaba waa u shaqaynaya nikaax fudul waa u shaqaynayo waa salafaa taasuu ka hadlaya wuxuu yihi marka inahu nikaaxun laa yamliku zawja almukalafu iqaaca alaaqi fiih inta mudatu lagu jiro iqaac alaaq manaha laa yamliku zawju almukalafu iqaaca alaaqi fiihi ay fii mudati lwaqfi intuu taagan yahay islaanti waa furay ma ohan karaa maya oo maxaa dhacay lannahu furidda waxaa ka hor soota inaad aqbasho markaad tiraahdo khatiltu nikaax kabacdi waxaad odhanaysaa qad allaqtu baad odhanaysaa markaas kabacdiga horta aqbal waxay dhahen markaas nikaaxaanu almawquuf nikaax almawquuf horta horta ninku ma awooda awood ma u leeyo ma karaa inuu haweenayda furo waxaa weye maya wey ma awoodo wey maxaa dhacay lannu nikaax maba aqbalin maxaad furi horta ina aqbashaa ka horaysa wey waxay dhaheen ma awoodo hadduu saas yahay waxay dhahen waa baatil marka ninkan waxba gacanta uguma jiro wax uu awoodo gacanta ugu jiro ayb marka waxay dhaheen inahu nikaaxun weye laa ymliku zawju almukalaf iqaac alaaq fiihi fi muddat waqfi wey fiida waxaad celinaysaa waxaa la yihahda muddat waqfi wey u fiirso wa fi dihaari dimiy buu ku yii wafi cafan yaanashidi wa fi dihaari dimiy qofka dimiga dihaarkiisa hee asagan horan usoo marnay la soco waxaa la waa tii wuu asaxaya lannahu qofka dimiga talaaqiisu ma asaxaya saa la yihi haa kadalika ihaarkiisuna waa saay soomaanan soo marin tiiba hadda laga hadlaaya waan see qiyaas qaadan laba masalo isagu waa fii dihaari dimiyi qofka dimiga dihaarkiisa inahu yasixu alaaquhu alaaqiisu waa asaxayaa fasaxa dihaaru dihaarkiisuna waa asaxay kalmuslimi sida muslimka wey midtan waxbay uma dhexeeyaan wy tan dihaarkiisu wuxuu ku asaxaya liannahu kaana yamlig he yasixu he alaaquhu maxaa lagu laha midkaan yasixu dihaaruhu liannahu he alaaquhu yasixu weeye kanna waaa mawquufka waxaa lagu yiri waxaa lagu yii laa yasxu alaaquhu alaaqiisu ma asaxayo limaanu alaaq mu saxan wey kadalika nikaaxna meesha kama dhicin hawshta laysu dabargay ma ujeedaa waxbaa laisku celceliyey hawsha laisku celceliyey marka fahankeedu waa fiican yahay fahankeedu waa fiican yahay fahankeedu ma adka innahu marka wa fi dihaari dimiyi waxaa leeyahay innahu yasxu talaaquhu talaaqiisu waa saxaya haye fa yasxu dihaaruhu weye dihaarkiisu waa saxaya kan maxaa la rabaa in lagu yihahdo kanna waxaa lagu yahay nikaaxiisu ma asaxahayo limaada liannahu he laa yasixu alaaquhu wey saasaa la rabaa in labadaba labada saasa la raba marka tan marka waa daliil macnaha daliil qiyaaskii qiyaaskii maxaa la yidhaha daliil xilla la oran jiray ayaa meesha ku jira wey naasaa la yidhahda ayaan ka socon wuxuu ku yidhi wahal yajuusu ma banaanye ama wahal tajuusu intaba waa la oran karaa wahal yajuusu nusaqan saas oo umalaynaya wahal yajuusu ma banaan yahay weeye an yakuuna wasfu lcilla wey an yakuuna wasfigu inuu ahaado shabahan isu ekaashay inuu ahaado waxaan isu ekaashay ya ma dhici kartaa wasfiga iyo cillada meesha ku jirta whal ma banaanta an yakuuna inuu ahaado weeye alwasu aw alcilatu inuu ahaato shabahan isu ekaasha inay ahaato oo laa yazuulu uusan suulayn alxukm xukunku uusan suulayn bizawaalihi sida midii hore hadda macna muairka ahayd oo kale xukun ayada la suuli maysa oo walaa yadullu uusan kutusaynin cala alxukm xukunkiina mubaasharo kuu tusi mahayo saas ma dhici kartaa ina saata ma su-aal buu weydiye sheekh tusaale marka kan wixii ka qawlina aan weeye fi tartiibi in la tartiibiyo oo la kala tartiibiyo maxaa la kala tartiibinaya wuduuga iyo weysada fi tartiib wudu oo maxay tahay inaad luqluqashadii gacmihii la dhaqo luqluqashaad ku bilowdo wejiga aad maxay sandaarato wejiga aad dhaqdo gacmi aad dhaqdo madax aad masaxdo lugaha aad dhaqdo saa loo tartiibiyo saas loo tartiibiyo ah, taasaa laga hadlaya ka qawlina dee annaga hadda sunnadan u deliisanaya nebiga alayh salaatu wasalam in saa loo weysaysto sunada nebiga u deliisanayna laakiin bacdulmadaahib iyo bacdalashkhaas baa waxay qabaan inaysan tartiib waajibayn lugaad ka bilaabaysaa lugaha dhaqaysaa lugta bidix dhaq haddana gacanta bidix dhaq haddana xagga teg haddana kala tuug inay weysato muhiimadu tahayo ibnu carabi ninkii maxaa la yidhaha suufiga ahayo shaydaanka wadaadana ay takfiiriyen wadaadana ay dhaheen waa khaatim alawliya yaa wadaad wuxuu waxaan u soo galay isagoo masaajid dimashq ku yaalla weysaysanaya markaasuu lug buu dhaqay buyi suu waa sandaarsadaa suu madaxu masaxay suu gacan buu dhaqay suu haddana lugti kale ku noqday suu haddana waa luqluqday suu haddana maxaa waan yaabay markaas in yaa rajul baan guri yaa sheekh waxaa weye wuduugan waa wuduu ma asaxa wuduugan ma asaxay baatil weeye markaas qolada minhaajka miyaad noo malaysay bi annagu annagu hawl kale aanu ku soconnaaye oon iska takbiirin hawlo kalan ku soconnahay oo shareeco kalan haysanahay minhaajna ma quseeyo orska takbiiri marka taasoo ka rag baa hawlahaas adigu la imaanahaya laakiin waxaa laga hadlaya hadda maskaxda qofka aalibulcilmiga iyo faqiiha ayaa waxaa la rabaa iyo qolada diidan in la tartiibiyo ayaa la rabaa qiyaas in loo xujayso ninkii sunada kula ogol oo inay ficil loo tartiibiyo kula ogol nabadii caanow ismaba haysaan laakiin ninka kugu diidan oo kale maxaa kutusaya in la tartiibiyo inay waajib tahay yaa la rabaa daliil qiyaasa in lagu qabto qiyaaskana u ogolaado uu ku qasban yahay taasaa lala dooday ka qowlina fii tartiibi aan niri weeye in la tartiibiyo la kala dambayso fi lwuduu weysada inahu wuduugu cibaadatu waa cibaado ilahi lagu cabaada taaco weeye yabtuluha waxaa burinahaya alxadau xadad baa burinahayo nuska qaar waxaa ku qoran waxaa la yihaahdaa annawm baa ku qoran meesha xadadka annawm hurdaa taallow marka hurdadu de waa burinaysa xadadki maa l waa isla midu inahu cibaadatu wa yubtuluha waxaa burinahaya alxadau xadad iyo kaadi iyo neef iyo wax ka soo baxay iyo maaa waaasoo dhan baa fawajaba hadday saas tahay marka fawajaba waxaa waajibay fiiha fi lwuduu waxaa waajibay atartiibu in la kala tartiibiyo o la dambaysiiyo ka salaati salaadan u qiyaas calaa maa dakarnaahu wix aan sheegnay calaa maa dakarnaahu maxaan kusoo sheegnay qiyaasushaab aan kuso oo salaadda maxay taha salaadda waa in la kala tartiibiyo salaadda miyaad atixiyaad ka bilaabi kartaa may kama bilaabi kartid waxaad u qabsantahay inaad soo tiraahdo allahu abar inaad soo tira saa inaad u wado waa qasab wey haddaad damc inaad kala hormariso batalad wey marka salaadu waxaa weeye biduuni tartiib waa baailo waana buraysaa wey alwuduu he salaaday is shabahaan is og yihiin asaguna biduuni tartiib he waxaa weye waa burahayaan oo maxagay iska shabahaan lanna waxaa weeye wuduuga waxaa buriya xada salaadana waxaa buriya he xada adoo salaada ku jira he haddii xada yaa masii jira waa buraysaa waa buraysaa inahaa cibaadatun he yubطiluhaa he alxadatun asalaatu inaha cibaadatun yubطilha alxadaث wاlwudu waa cibaadatun yubطilha alxadaث idan labadooba isaga qiyaas qaadanaynaa laakiin qiyaasku muxuu yahay macilo iyo farac iyo miya mise xoogaa tashbiih guud wey tashbiih guud tashbiih guud taasuu sheekhu ka hadlaya marka tashbiiha guud marki la fawajaba fiiha waxaa weysada ku waajibay weeye atartiibu in la kala dambaysiyo ayana waajiba ka salaati salaadaba iyada waa la kala dambaysiinaya sidoo kale xadadkana way ku jabtaa weeye calaa maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo min alwajhayni agee kusoo sheegnay kusoo sheegnay calaamaad dakarna waxaan sheegnay oo min alqiyaas min alwajhayn laba wajaa fii qiyaasi shabh qiyaaska shabh laba waji ba ahayd inuu ah labada waji maxay ahay inuu qiyaasu shabh uu xujo yahay iyohe inuusan xujo ahayn ninkii marka qiyaasu shabh waa xujo e qiyaaskana asagaa xujo ka dhig waan deliisanaya waan kugu beer kugu dhufanhaya ninkii kulahaa maya ma asaxi waa baatilna waa kaa diidahaya marka halkaas loogu noqon haya faslu waqad yakuunu in ahdaa la arkaa waصfu cilati cilada maxaa la yihaahdaa cilada macnaheeda inuu noqdo waqad yakuunu waصfu cilati waصfiga cilada inuu noqdaa la arkaa macnan inuu noqdaa la arka oo yucrafu la garanayo wejhu xikmati xikmada iyo maslaxada ku jirta fii tacaluq اxukmi xukunka in lagu xiro bihi asaga in lagu xiro fusuushiibuu sii wadaa wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa oo dhacda mararka qaarkood wasfigan cilada ah macnaha ku jira iyo xikmada ku jirta iyo maslaxada iyo manfacada noogu jirta inaan garanno marna inaanan garanin marka maraan la garan doonin wuu soo wadaa laakiin hadda wuxuu hormarinayaa in la garta xikmada iyo macnaha ku jirta qad yakunu wasu qad yakuunu wasfu cilati inuu ahaada la arkaa macnan macno inuu noqdaa la arkaa yucrafu la garanayo wejhu xikmati xikmada wejigeeda iyo sababkeeda fii tacaluq اxukmi bihi wasfiga loogu xidhay waatana tusaale kana lagu fahmay ka shidaة اmuطribati fi اkhamri war khamriga in la xarimay liأjli shidaة اmuطriba macno la fahmaya ma maya mise maa waa la fahmaya oo see lagu fahmaya inahu yasudu can dikr الlah wayasudu can الsalaa wayudhim اamwaal wayudhim اcaqla he intaasoo balaayo wataawo soo marka macna xikmadii la fahmi kara soo maa banaanku yaalaawo banaanku yaalaawo shida mudra fi اkhamri waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa macnan oo laa yucrafu aan la garanaynin wejhu xikmati xikmada iyo macnaha ku jirta iyo sababka fii tacaluq xukm xukunka asaga loogu xiray ma fahmi karno harcadu waa noo sheegto shaygan waa xaaraan bayna tiri laakiin haddaan baarnay oon rogrognay oo ku dul wareegno dhinacool ka istaagnay wax xikmad waa noo soo baxo weyda war shaygan maxaasaa loogu dii laakiin khamre markuu ajli maxaa la yirahdaa waxaa loo diiday shidda maxaa waan fahmaynaa qofku lacagtiisibuu ka bixinaya caqligiisibuu ku waalahaya salaaddii bay u diidaysaa digriga ilahay bay u diidaysaa cantarabaqash boo dhacaya dadku qadfahaya intaas mushkilaa ku jirta ah, waa sax we waan fahnay laakiin midaan lama fahmay qad yakuunu macnan laa yucrafu wajhu xikmati xikmada iyo maslaxadii manfacada ku jirta lama garanay fi tacaluq xukmi xukunka in lagu dhajiye bihi asago ka ucmi waa raashinnimada weeye fi buri burkoo kale shareecadu waxayna tiri burka layskuma gadi karo lamana kala badin karo laakiin fuqahadii markay baareen oo dhinac walba ka istaageen waxay dhn maay tahay sababta lanno bur baa bur lagu gadanaya bur marka bur lagu gadan waa loo yaqaana marka badeeca beecaa lagu gadanayo waa loo muqaayada loo yaqaana marka maxaa xikmada ku jirta war burkan in la yidhaahdo lama gadi karo burka laguma gadi karo dhinac walbaa laga istaagay waa la fahmi waayo waa lagu wareeray lakin waxaa laga yaaba walcilmu cind in la yihah bur wayaan bur lagu gadi marka la la kala badin marka la kala badninta way mushkiladu meesha ay ku jirto mushkiladu meesha ku jirto kala badninta waxaa la oran karaa in la yidhaahdo lianno kala badnaanshadan waxay wadataa aklu maali lgayri bigayri xaq lianno burkan adugu waad badisay saddex kiilaan anugu baa maxaa hal kiila iga gadatay marka laba kiilo dhan baad iga wadataa xoolahan oo xoolo la shaqeeyo lacag laga bixiyo loo loo dhiiday in la yara waa dhici kartaa si kastaa haatee wadaadadu aad bay ugu wareereen marka waxay dhaheen annagu ma garanayno laakiin maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye ilahay baa subxaana wa tacala wadaadada ilahay qaab u furana waa dhici kartaa marka taasoo kawada marka ka ucmi fi lbur saasa lawada wadaadu waa fisaad daraadi wadaadu isku khilaafeen qaar waxay dhaheen ucmiga weeye waa sida shaaficiyada hadda iyo maxali xanaabilada qaarna waxay dhaheen waa quudka qaarna waa keylka xikmada waa laisla waafaqi waayo xikmadii maxali wix meesha ku jira iyo cilladii waa laisla waafaqi waayo la socono waqad yakuunu iska day halkan iska daayay waxbaan ku daraa berri maxaa layahay israaxa horta aan sii dhawoy fasl waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa wasl cilati sifatan sifo iyo tilmaan inuu noqdaa la arkaa ka qowlna fi lburi aan niri inahu madcuun sifo macnaha sifada maxaa laga wadaa waa inuusan noqon ismu jaamida ismu jaamid ah oo dee zayd oo kale camar iyo dhagax iyo geed inuusan noqonin wasfi iyo sifo waa inuu yahay sifaduna hadda la soco waa mushtaq oo tusaalahan hadda sariqa waa ism weeye laakiin markii qof waxado wasfigay isu bedelaysa waxaa la odhanhayaa saariq baa la odhanhayaa ah, saariq baa la odhanhayaa طucmi hadday ahayd raashin ama طacaam ahayd maxaa la yidhaha wasfibay noqonaya طacaam buu noqonaya wasfu noqonahaya mid la cunu noqonaya marka waqad yakuunu wasfu wasfu اlcilati sifatan buu inuu sifa noqdaa la arkaa wey ka qowlna fi lburi aan nidhi inahu maطcuumun ism mafcuul wasfi maya mise ma ah ism wasfi ma ya jamaca ism waa sifo wey ismu faacil ism mafcuul waa sifo wey inahu maطcuum waa mid la cuno Ah, marka taa hadii la waa sax wey waa fiican ya waxna waa lagu xiri karaa haye waqad yakuunu isman magac inuu noqdo magac mujarada inu noqdona waa lakaa way ka qawlina aaniro turaabun wa maaun aaniro turaabun wa maa hadda hadda turaab haddii wax lagu xiro ama maa wax lagu xiro hee waxaa la yaqaan waxaa loo yaqaanaa kan laqab baa loo yaqaana soo maaha sida saxeyn waa inuusan xujo ahayn cinda jamaahiir waa inuusan xujo ahayn laqab haddii laqab wax lagu xiro turaab iyo ciid wax lagu xiro waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa xukman sharciyan xukun sharci inuu noqdona waa la arkaa xukm sharciya daliil sharci inuu noqdana waa la arkaa wey ka qowlina aan niri yaصixu waa asaxayaa manaha yaصixu shaksi baa laga hadlay ilmaha carurta kale tusaalaan yaصixu wuduuhu weysadiis waa asaxaysaa fatasixu salaatu salaadiisuna waa asaxaysaa ilmahan yarka inuu weysaysto oo bismi llah yidhaahdo oo sadnaarsado oo wuduuga si loogu talagay u samay ma asaxaysa mise ma asaxaysa waa asaxaysa hadday asaxaysa wuduugiisu salaadiisuna waa asaxaysaa sidoo kale waa la cagsin karaa hadal shaksi waxaa lagu leeyay salaadiisu waa asaxaysaa weysadiisuna waa asaxaysaa waxaa la ohan karaa qof baa waa l ofkaan imaamma noqon karaa qofkaan imaamma noo noqon karaa salaadiisu ma asaxaysa saatirha idaa kaana tasixu salaatuhu fatasixu imaamatu baa lii marba haddaad ogoshay inay salaadiisu asaxayso salaadan i salaadiisu maxay u kala duwanta salaadiisu hadday asaxaysa imaam waa noqon karaa banaankai taallaa saas laga wadaa marka xukun baa hadda laga dhegeysan ma jeedo xukun muxuu yahay wasixa waa sixada ah, yasixu waxaa asaxaya baa lagu yiri wuduuhu weysadiisa asaxaysa fatasixu salaatuhu salaadiisuna waa asaxaysa wadaadaduna waa isku hayaan xukun sharci ma laga dhigi kara mise laga dhigi karo waa la isku haya lakin waxaa saxiixa oo loo badan yahay jumhuurta ay qabaan inuu asaxayo sida hadda wadaadku maray wa min annaasi culummada waxaa kamid a man baa ka a qaala laa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado alsmu cilatan ismin cilo laga dhigo ma banaana in la yiraa turaab iyo ma iyo cilo laga dhigo laa yajuus badan lakin wasfi waa ogolna ha wasfi waa ogolnahayo shiraas wuxuu ku yiri wahada khaaun waa gaf buu ku yiri def warkaa asaga maxaa dhacay lanna shiraas marka muxuu qabaa turaab iyo maa ism mujarada cillo waa laga dhigi karaa waana haddii sharcigu ku yimaado shareecadu hadday ku timaado oo ilahay kale rasulku iska dhiga waa ogolnay qur'aanku yidhah wahada khatun buu ku yidhi lianna kula maca macno kaste oo jaasa ay bannaanaatay an yucallaqa alxukmu in lagu xiro calayhi dushiisa min jihati nas nasna uu ku yimid jaasa waxaa bannaan weeye an yustanbata in lagala soo baxo min alasl asalka in lagala soo baxo waa bannaan tahay wa yucallaqa markaa lagu xiro alxukm xukunkiina lagu xidha caleyhi dushiisa ka sifaati sida sifaadka ole sifaadka haddaan soo marayne sifaadka hadda wataan soo marayn soo kumudin waqad yakuunu wasfu cilati sifatan soo kumudin sida sifaadka oo kale loogu xidho madcuumka o kale hadda soo marayn oo kale weeye iyo wal axkaami sida axkaamta ole axkaamkuna muxuu ah yasixu wuduuhu maxaa fatasixu salaatuhu war haddaad ogolaad ila meeshan hadda u dambaysa u sheegay fasalka maxaa lagu sheegay waqad yakuunu wasfu cilati sifatan kow kaqawla fi bur inuu macuum intaa waa ku daysa haye waqad yakuunu isman ka qawlna turaabun wa maaun waa qowl labaad waa masale labaad masale saddexaad waqad yakuunu xukman sharciyan ka qawlan yasixu wuduuhu fatasixu so saddex arrimood ma aha saddexdii arrimood bay waxay diideen qoladaanu magacay diideen laakiin waxay dheen wasfigana waa ogolnahay in cillo laga dhigo xukunkana waa ogolna tibaa la radinaya marka min الnaasi man qaala laa yajuز an yakuuna اsmu cilatan wahada khaطأu ana kula macna macno kaste oo jaasa ay banaanatay an yucalaqa اxukmu calayhi xukunka dusha lagu xiro min jihati nas nas baana lagu helo nas baa cilo ka dhigay wey haye jaasa waxaa banaan wey an yustanbada in lagala istinbaado lagala soo baxo min alasli asalkiina in lagala soo baxo oo wax looga qiyaas qaato waa banaananaysaa guunshidaasi wey wa yucalaq markaa uso wa yucalaqa alxukmu calayhi xukunkiina lagu xiro kaifaati oo de markaa la qiyaas qaato wey wayucalaqa xukmu calayhi kaifaati sida sifaatka kore ad u ogolaateen iyo walaxkaami axkaamta saaad u ogolaateen waa banaan tahay marka wax farqiga udhexeeya ma jire halkaa noogu daaya wey mar haddaad labada ogolaateen tana ka daba tuuru shiraasi ranuge laakiin jumhuur ahlicilmi waa diidan yihin jumhur ahlicilmi waxay leeyihiin alasmaa ljaamida waxba laguma xiri karo waana faasid waana baail mana soconayso lakin shiraasi iyo rag yar ayaa qaba weeye hada bilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi waasxaabi ajmaciin